hadduusan mas'aladan aqoonin inuu yidhaahdo ma aqaanin intaasaa gaashaan u ah wayahtiku waxaa dilaacinayo xijaabahu gaashaankaas xijaabkiisa waxaa dilaacinayo jeexayo alistinkaafu minha yani alimtinaacu minha diiddo aad diiddo oo aad iska weynaysiiso ka santaagto laa adri waxaan ma garanay inaad tidhaahdo oo aad iska weynaysiiso oo markaa aad iska lifto gaashaankaas xijaabkiisa waxa dilaaciyahay waa taa weeyaan iyo wa qawlahu hadalkiisa ayaa dilaacinayo oo yiraahdo yuqaalu mas'ala la weydiiyey saasa la laha ayuu yuqaalu sidaasa la yiri walayhi asalkan markaan qabanno oo jannatu talib ilmiga ah oo la adri inay tahay caalimka laftiisa haduu mas'ala garan waa inuu yiraahdo la adri ah wuxuu leeyahay asalkaasi fa in kana nisfu فنصف الجهل يقال أو أظن فإن كان نصف العلم علمي بنسكيسي هدي أو يهي لا أدري وحان ما أقانه ما قرني مر هدي أو علمي نسكي أو يهي فنصف الجهل جاهل لماذا جهلي نسكينا وحوي يقال سلاسة لها amase waadunnu waxaan malaynayaa oo waadunnu inaad tidhaahdid waan malaynayaa wixii aad taqaano inaad sheegto waxaanad aqoonina laa adri inaad tidhaahdo laa adri inaad tidhaahdo ood ka xishootaa waad ku ceeboobaysaa barrito gaashaankaadaas aad isku ilaalinaysid gaashaanka waxaa la yidhaahdaa waxa waranka iyo eh, fallaarta kugu soo socotay iyo aad iskaga dhigto ood kaga gabato ayaa la yidhaahdaa marka fadeexadaadii aad fadeexoobi lahayd waxyaalaha aad kaga gabata waxaa ka mid ah laa adri inaad tidhaahdo kelimadaas haddii aalibulcilmiga oo isticmaala caalimka wuxuusan aqoonin oo isticmaalaa ummaddan way badbaadi lahayd dad badan baa diintooda u badbaadi laakiin maanta waa la iska fatwoodaa xaaraan baa la xalaalaynayaa waad ogtihiin intaasoo mas'alo maanta ninbaa waxbuu xalaaleeyey waa xalaal berri waa ka noqonaya wuxuu leeya maya xataa ma dhahay waa ku khaldanaa ma dhahay waa ku khaldanaa ma dhahay fatwadiisa maalinba mutanawic maanta dhiigga muslimkuu banaysanaya oo leeyahay dad muslimiin oo wuxuu leeyahay jihaad baa lagu jira waa jihaad waay mujaahidiin way dadkaas yani ma jeedaa waa fatwa waxaa la yidhaahdaa alqawlu cala allah wax sahlan maaha qofka wuxuusan aqoonin ma aqaani ma yidhahdaa la sharaftaada adduun aakharo badbaadadaada adduun iyo aakharo inaa waxaadan aqoonin aad tidhaahda laa adrii wax wanaagsan waa ceeb ma aha waa sharaf bal qofka markuu yidhahda masale inta la weydiiyo ma garanayo aniga masaladaas oo yidhaahdaa dadku waa ku kalsoonaanaya waxay yidhaahdaan caamada horteeda lagama yidhaahdo waxaas ma aqaan lama yidhaahdo maxaa yeele sharaftaada meesha ku dhacaysay ku leeyihi oo goormaad caamada marka ma been u sheegaan hadaan waxba aqoonin ma been baan u sheegi waxaan ma aqaan aniga inaad tiraahdo waa nisfa ilmi waxaad ogtihiin allah nabiyullaahi maxamed calayhi salaatu wasalaam soo rasuulkiisi ma ahayn soo rasuulka loo waxyoonaysa ma ahayn waad ogtihiin shay haddii la weydiiyo uusan markaas garanaynin yantadiru xataa yanzila calayhi lwaxy wuu sugi jiray ilaa waxyiga uu ka soo dego yani waa loo sheegay marka kabacdi wixii loogu sheegay yasaluunaka maada uxilla lahum maxaana loo xalaaleeyay ba weydiisanaya qul uxilla lakum atayibaatu dhex baa la leeyahay waa loo waxyoonaya ka hor ma jawaabayo yasaluunaka can dil wayasaluunaka can dil qarnayn qisada dil qarnayn la weydiiyay qul saatlu calaykum minhu dikra quraanka waa ku badan tahay wad ujeeda isagoo loo waxyoonayay haddana nabigeen iskama jawaabi jirin salawaatu llahi wasalaamu calayh yantadiru lwaxy ayuu sugi jiray wahaakada saxaabada ridwaanulaahi calayhim sidaasay ahaayeen abu bakr sidiiq radi allahu canhu yaa waxaa la weydiiyey masalo uusan garanayn masalo uusan aqoonin ayaa la weydiiyey markaasuu jawaabteedii wuxuu ku yidhi yani haddii aan jawaabo buu yidhi waxay ku xafiyeen inuu jawaabo markaasuu yidhi haddii aan waxaanan garanayn aan jawaabo ayu samaa'in tudillunii وأي أرض تقلني إذا أنا قلت في كتاب الله ما لا أعلم هذه وحانا علم أرهين aan sheego kitaabka ilaahay ka sheego samada i haraynaysaa waatee dhulka isidayo ciqaadayana waa kee weey yaani dambigayga dhulkaba ma qaadi karo sama i haraynaysaa ma jiro weey yaani Abu Bakar saaso ah Abdullah asagoo dadka muslimiinta kelimadan yani inay biqayri cilmin jawaabaan ka hadlayo yuu dhihi jiray ya man su'ila can cilmin yaclamuhu falyaqul bihi qofka shay uu garanaya la weydiiyo ha sheego ha yidhaahdo waa aqaana wixii aad taqaana sheeg ummadda u sheeg waman lam yakun cindahu cilmun falyaqul allahu aclam qofka aan markaa cilmi lahayna oo masalada la weydiiye uusan cilmi u lahayn ha yidhaahdo allahu aclam ilaahay baa garanaya hayra marka waxa la rabaa waxaadan aqoonin ma aqaanaa kara aamir shacbi oo muhaddisiinteen waaweynayda salafkeena kamid aha wuxuu leeyahay waxa la weydiiyay hal mas'ala mas'ala la weydiiyay kaas yiri la uxsino ma aqaan buu kelmadaas aniga ma hagaajin karo buu mas'alaas ma aqaan <laughs> ardaydiisii la joogtayba waxay yiraahdeen yaani markay dhageysteen waa ninkii caalimka ahaa weeye oo sheekha ahaa saladan ma aqaan buur la uxsina kaas ilaa qad istaxiyina lak bil aad ban hadalka aatiri yaan waan waan xishoonay in adigoo aamir aamir yaani sharaxil shacabi adigoo ah inaad tiraahdo mas'aladaas ma aqaan waa wax laga xishooda bayna wuxuu ugu jawaabay mataqaan wuxuu yiri walakin al malaa'ikatu lam tastahi حين قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم haddaa aniga wax laga xishooda ku tilmaamteen malaa'igta ilaahay kama aynan xishoonin markii ilaahay uu yidhi ambiuunii biasmaa'i haaulaa'i in kuntum saadiqiin ii warrama markay aqoon waayeen bay yidhaheen subxaanaka laa cilma lana ilaa maa callamtana inaka anta alcaliim alxakiim walidaalika mas'alada qofka uusan aqoonin uu iska jawaabo alqowlu cala allah baa la yidhahdaa shirkigii waa ka darajo sarraysa jawaabtan iska tuurayo ilaahay wuxuusan xalaalayn waa xalaal la yidhaahdo rasuulkiisa wuxuusan xalaalayn waa xalaal la yidhaahdo allah rasuulkiisa waxaysan xaaraam ka dhigin xaaraam lagu sheego waxaan bannaanayn waa bannaan yihiin la yidhaahdo masaladaas alqowlu cala allah masale sahlan maaha maantana dadka nin walbaba tviyada inta lasoo fadhiistaa la leeyahay saluunii maa taxta alcarshi yani ninka wuxuu kaanna wuxuu leeyahay carshiga wixii ka hoose i kaga jawaabayaan nin walbaba inta soo fadhiiso iska jawaaba yani taasoo kale ka dhigan wax walba in weydiiya anaa idinkaga jawaabaya markaasaa taleefana loo soo dira yujiibu wayujiibu wayujiibu marna kama maqlaysid laa adri ma garanay waxaan marna ka maqli marka masaladaas sheekha ibn qayim aljawsiya raxmat ullahi calayh kitaabkiisa iclaam almuwaqiiin haddaa akhrisaan iclaam almuwaqiiciin can rabbi alcaalamiin kitaab aad u qiimo badan masaladaasoo aad iyo aad uga hadla alqowlu cala allah alfatwa biayri cilmi in iska jawaabo aad uga hadla magacuu u baxshay iclaamu lmuwaqixiin dadkan qofka jawaabayo tawqiic waa taqaan waa saxiixi waa yuu ka saxiixayaa can rabbi alcaalamiin mas'aladan aad jawaabayso waa tawqiic iyo aad waqacayso ilaahay baa sidaa yiri rasuulkiisa sidaa yiri allah rasuulkiisa xalaaleeyey allah rasuulkiisa xarimay oo kale jawaabteedii waa marka ma sahlan wuxuu leeyahay aayaddan fi suurat al ku jirto soo qaadaya ah, kamida ah, mesela hada aad qiimo badan u leeyahay wuxuu leeyahay faqad qarana Allah subhanahu wa ta'ala al-qawla 'ala Allah bila 'ilmin bishirk billah al-qawl bila 'ilmin ashirku billah bal ayada shirkiga ka weeyba mas'aladan iska jawaabo shirkiga ayada ka weey shirki dambi ka weey ma jiro القول على الله بشرك جنب محكيم القول على الله asalkiisa bashirkiga laftiisa maxaa keenay wuxuusan rabbi oranin ay dadku samaysteen baaba keentay markaasuu aayadda akhrinaya qul inama harrama rabbi alfawahisha ma dhahara minha wa ma batan والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون أيضا فيري أفر قيبوات وحيالة محرماتك الله أقيمي ibnuqayim wuxuu leeyahay waqad xarama allahu alqawla cala allaahi biayri cilmin fi lfutya wlqada ilaahay wuxuu xarimay allah oo wuxuusan oran waa yiri la yidhaahdo lagu iftaroodo xagga fatwada markaad jawaabaysid ama markaa wax xukumayso waxaadan garanaynin ma garanay inaad yani waa aqaanaa aad tiraado iska jawaabto wajacalahu min acdami lmuxaramaati alqowl cala allah wuxuu ka dhigay muxaramaadka midka ugu weynin ugu weyninka badan buuba ka dhigay bal jacalahu fi lmartabati alculya minha darajada ugu sarrayso ayuuba gaarsiiyeyba markaasuu wuxuu yidhi ibnu qayim farataba almuxaramaati arbaca maraatiba muxaramaadka wuxuu u qaybiyey arbaca maraatiba kii ugu hoos ugu sahlanaa ayuu ilaahay ku bilaabay waa maxay huwa alfawaaxish qul inama xarama rabbii alfawaaxish faxishada faxishada maxaa la yidhahdaa alkhasla almutanaahiyatu fi lqubxi baa la yidhahda shayga aad u foolxun zinada iyo qatliga iyo waxaas oo dhan fawaaxishbay soo gelaya ayadaaba ashal noqoto ugu fudud ayaa la yidhahda markaasuu wuxuu yidhi waanna bimaa huwa ashaddu taxriiman minhu wuxuu ku labeeyey mid xagga xaaraamnimada بي من حق حرام لماذا لبيس أيضا وهو الإثم والبغي والبغي بغير الحق وإلهي محويره قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وطلباته ظلمك إيا الدنبك أي اللي حجية درجة لبعض لقد ثم ثلث بما هو أعظم تحريما منهما لبعض الفواحش يا الإثم والظلم mid wuxuu ku saddexeeyay xagga tahriimnimada xaraamnimada kaga weyn badan ayuu saddex uga dhigay waa kee wa huwa shirku bihi subxaanahu wa an tushriku billaahi maa lam yunazil bihi sultaana saddexaa looga dhigay markaasuu wuxuu yidhi uma rabbaca bimaa huwa taxriiman min dalika kulli wuxuu ku afareeyey waxaasoo dhan saddexdaasi xaaraamnimada mid kaga weyni badan wa huwa alqawlu cala allahi biayri cilmi wa huwa alqawlu cala allaahi bigayri cilmi cilmi la'aan in maaragtay lagu yiraahdo looga jawaabo oo la yiraahdo hada halal wa hada haram wala taqulu lima tasifu alsinatukum alkadhiba hada halal wa hada haram litaftaru ala allah alkadhib marka yaani waxa arkaysan muharramaan alhalal hada waxa arkaysan bunuubta backless bank oo taqaanan bank ribawi oo la ogyahay oo taqaanan la riba account baa loo sidii adogtiin niman culumay leedahay oo fatwada Soomaalida waxay tiraahdaa maxay dhahaan hal xaaraana nilal xalaala ma dhashaa ma dhasho bankii isaga dhan riba kuwan kaloo tacaamulka maartay xeelaysiga ku jirana iska badaawo magac islaam wato qaarkood iska xeelaysanaya taxayuna leh xeelaysigu culamay oo fatwooto oo insurance wax la yidhaahda ama ta'miin ayaa laleeyahay waa xalaal al xalaalana wadaaday leeyihiin suurada hadaad bunuugta tagtaa waa arkin ku dhigay ay wataan waa xalaal leeyahay tamiinka masalada tamiin masalo sahlan maaha yani markaa fiirisay naftaa la geliyaa inshorans la geliyaa baabuurta baa la gashtaa waaba amaar camal waa imaar aad sooma garanaysa midkaan hadda daruurada midkaan taagbaatiga la yidhaahda ee baabuurta ay xirtaan min baabi daruura lagu xalaalaya sababta waxaa ma socon karti gaarigaada ma wadan karti gaarigan wuxuu ka mid yahay min daruuriyaat alxayaa maaha kamaaliyaad iyo xaajiyaad keliya maaha waa daruuriyaadku ka mid yahay sababta qofka ma socon karo ma dhaqaaqi karo hadaa dhaqaaqdid gaarigan askariga ah ku qabanaa maxkamada lagu geeynaa lagu xiray kaas waxay dhaan min baabi daruura daruura tatbiix maxduurat sama laakiin mid kale hadaa maanta naftaada aad galiso insurance tijaaradaada aad galiso gaari waad gashatay waad waad gashatay midna wadaaday leeyihiin maaha inaan iska dhahay nairobi ay joogaan wadaadada fatwooto masaajidii duruusta ka akhriyaan culimada bunuugta ka ah oo la yaqaan waxa u fatwooda macruuf ah hebel hebel looma baahna inaan raahno sawirada ka helaysi mid ka raadiya waa marka waxay fatwoomayaan insurance kaas marka lacagta dhiibto oo comprehensive ka midkay aad dhiibto lacagta bixiso bishaana laga qaada sanadkaana laga qaada sanad kale laga qaada sanad kale laga qaada lacagtaada maxaa lagu cunaa wax ku gaarayna malaha wuxuu lacagtaada ku cunay ninkan waxa waaye xoolahaadi wuxuu ku cunay waa akl amwaal annaas bilbaatil xaq darra lagu cunay kaba dhig marka hataa baabuurkagaariga soo qaadata waa lacag yaraa shubtay gaarigan wuxuu joogaa laga yaaba laba milyan saddex milyan uu joogaa wax lamida ah. dhibaa ku dhacay waa la xaday waa gadoomay waxbaa ku dhacay gaari cusub oo bacdi qabaa lagu keenaya lagu leeyahy maxaa ku qaadata xoolaha dadka yaa kuu xalaaleeyey waxoogaa yar afartankoo kun iyo kontonkoo kun ha dhiintee oo shilin baabuur dhowr milyanan waa soo qaadatay dariiqee ku xalaalaysatay yacni wax qamaar soo ma jeed waa qimaar oo kale marka masaa-ishaan mas'aladan alfatwa biayri cilmin waxaa ummadda kharibay waa masaladaas ilaha subxana wataala hanaga badbaadiye sheikhu marka masalada wuxuu ku leeyahy haddaadan wax aqoonin war ma aqaan dheh intaasaa kugu filan waa sharaf rasuulka nabiylahi maxamed aa sugi jira waxyiga saxaabadiisaasaa ahayd haddii la tiriyo lama soo koobi karo wax masaaishii culamada kaga hadlaan nisfujahlina wuxuu sheikhu ku tilmaamay inuu yahay saasaa la yiri iyo saasaan u malaynayaa iyo inaad tidhaahda weya المحافظة على رأس مالك ساعات عمرك ساعات عمرك يعني وحوي عنوان كان كلام المحافظة على رأس مالك مال كاغا يعني رأس مال كاغا إلى لنتيسي لا إلى رأس مال حال إلى هذا مثلا تمكن هيستا سوقا لآدي tobankaas kuna suuqa la aad waa raasumaalkaagii hadii tobanka kun ribax aad ku ribaxa la waa faa'iido marka suuqa gasho waxaad ku soo kororsato 12 kun 12 kun waxba soo heshay ribax baa heshay hadii 10 kun ay kun ka ka dhumo ama 2 kun ka dhuntana wax khasaar sama raasmaalkaadi baa wax ka khasaartay hadaa asagoo dhan weydana waa khasaar kale eber buu 10 kun dhamay dhumaan ka kac marka raasmaalkaada waa maxay waa saacada umriga waa saacad socota saacadahan kugu socdo cumrigaaga saacadihiisa rasumaalkaaga marka ilaali saacadahaada maala yacniga kaaga baxin alwaqtu aqla min adahab aa la yidhaahda waktigaaga ka qaalisan yahay maraad wax cunayso ood maraad jiifto ood maarata jirhkaada u raaxaynayso maraad yani cilmigaada aad akhrisanayso diinkaada iyo aad wadato maraad salaad tukanayso mar aad danahaada adduunka ahayd aad ka shaqaysanayso cumrigaada maalayacni ha ku dhumin meel dariyo kula gelin darbiye fariis iyo fallikudirir iyo maaragtay waxaan macno lahayn iyo yacni riwaayado iyo saniimooyin iyo bakti cumriga lagu baabi'iye iyo barooni fiirsashadiis iyo waa cumr dayaacu cumriga ka faa'iidaysa cumriga saacadahan ma kugu soo noqonaya maxay dhihi jireen culammada alwaqtu kasayfi in lam taqtachu yaqtacak soo ma waa seef oo kale haddaad adiga khayr iyo wanaag ku goynin asagaa ku goyna adaa un ka soo harin marka ka faa'iidayso ilaali almuxaafadatu calaa ra'si maalika rasumaalkaaga ilaalintiisii cunuunkaaga bih muxuu yahay rasumaalkaagu waa saacaati cumrika cumriga aad leedahay saacadihiisa wey alwaqta alwaqta soo ma jeedin yani nasbahan maxay dhihi jireen aliqraar soo ma dhihi jirin naxwada markii shayga adoo yidhi ixfad ilwaqta ixfad ilwaqta adoo yidhi kale weeye war waqtigaaga ilaali waxaad ku ilaalisaa liltaxsiili ku ilaali xasilid cilmigood xasilato ila taalib cilmi aan ka hadlaynay oad bariso barato ood cilmiga xasiliso waqtigaaga ku ilaali fakun ahaw ardayahum xilfa camalin shaqo mid u saaxiib aad noqo xaliif la'ah yani xilfi waa xaliifku waa taqaana yani isbahays mar kastaba camal xaliif la noqo laa xilfa laa xilfa batalati mac shaqalaan xilfigeed ha noqon waa inaad yaani amal ku jirta cibaado ina ku jirto amal adduunyo ku jirto cilmi baranayso waakada danaha adduunyo aakhira ka shaqeysato laa xilfa batalatin shaqalaan batalada waa qofka aan amal kalahay bil amal ka way iyo batarin waxilfa batarin qooq iyo kibir isla weynin ha noqonin mid la saaiibo ha la saaiibin shaqola'aan iyo maaragtay kibir ha la saaiibin waxilsa macmalin waxaad noqotaa yani fakun xilsa macmalin xilsiga waxaa la yidhahdaa asal ahaan xagga luqada kutubta mucjam rasiidka o kale wuxuu ku qorayaa kullu maa waliya dahra daabbati taxta araxli yani waxaa la yidhaahdaa kullu maa waliya wax kastoo la xiriirsado dahra daabati faraska ama maaragtay waxa la fuulayo daabadaa la korayo dhabarkeeda taxta raxli kooraha marka la saarayo waxa ka hooseeyo dhabarkeeda saaran kaasaa la yidhaahdaa waa shay laazimaya weya marka macnaheedu waxa waaye shaqo mid laazimo noqo xilsa macmalin yacni mid shaqo laazimo noqo maa yubsadu fi lbeyti min xasiirin waa layidhaha hadda gobashaa masaajidka taalla masaajidka saas u goglan tahay sooma way daa'imaysaa sooma halkaasay laazim tahay marka maa yubsadu wixii la fidiyo filbeyti guriga lagu fidiyo oo filmasjidi min xasiirin gogol ah ayaa xilsiga la yidhahda sida gogashaan ay masjidka u laasimtay adna shaqo u laasim waa ardigu saas u jeeda laa xilsa kalahin wasamari wareer mid laasimo ha noqon iyo wasamarin ha saawo oo habeenkii samar lagu soo jeedo habeenkii sheeka xariiro yani caawa lagu soo jeedo ha noqonin taasoo kale dada waxaa arkaysa caawa dhan banooniga adduunkaa socdo kule koobka adduunka markaasuu salaada jamaacada ka tegaysa soo tv u kor taagan qaylada ka baxaysa ciyaalkan meelahooda fadhiistaan iyo cumrigoodii dayaaca ku jiraan gaal aysan aqoonin oo wuxuu yahay uusan garanayn oo u abtirinayo waa u abtirinayo waxa laga yaabaa xataa aabihiis awgiis xataa awgiis saddexaad uusan aqoonin dhici karto saxaabadii iska dhadaalay anbiyadii iyo rasushii inuu yaqaanay saxaabadii nabiga inuu yaqaanay iska dhaal gaar uu abtirinayo maba gaalkaana maba yaqaan balada faa'iidada ka soo galaysa waa la yaabana wiil dabagaab loo geliyay oo kaba loo xiray oo maqaar inta loo buufiyay la yiraahdo ku rid oo ku rid yaani xikmada ku jirto intaas malaayiin qof mid waxaan naqlay sanadkii hore mi mambaaso isku ceejiyo kooxdiisa inta laga raayo isdilay maqlaysa soocili ah waqti dhumis waxaasoo kale inuu qofka cumrigiisa ku dhumiyo ma aha iska ilaali falxifda ay falzam alxifda ilaalin laazim cala alwaqti waqtiga aad ilaaliso ardaygu laazim waqtigaada dhowr maxaad ku dhowri biljiddi walijtihaadi dadaal jiddi dadaal walijtihaadi dadaal waa يعني أنا دذاشو عمري هذا كله مين وملازمة الطلب طلب كأنه لازم نغدونست علمك أدونيسو لازمته هذه آل لازم تعمرك هذا وقت هذا كل إله ومثافنة الأشياخ مشايخذا inaad laazimto oo aad la fariisato oo cilmi aad ka qaadanayso aad ula fariisato laazim waqtigaada saa ku laazim ku xifdi musaafana hore u soo marnay markaad tiraahdo yani fulaanun saafana arajula hebel bow laazimay waay idaa lazimahu xataa carafa baaina amrihi baa laidhaha ilaa uu ogaado qofkaana laazimaysa ilaa wixiisa qarsoon aad soo ogaato markaa qofka saaxiib ka dhigato ood la joogto la fadhiisato oo yaa la yidhaahdaa faafana arajula hebel buu maaragtay laasimay ayaa lagu odhanay marka mufaafanada culammadii laasim weeyaan alfifnatu asal waxaa wa alrukbatu jilibkaa la jilbaha ayaa la marka jilba laabo ta jilbaha laabata mashaa'ikhda agtooda fadhiiso cilmigana ka faa'iidayso saasaa loo jeeda iyo walishtiqaali bilcilmi يعني بالجد والاجتهاد وملازمة الطلب ومفافنة الأشياخ إيه والاجتهاد والاشتغال كشغلومي بالعلم علمي لو شغلومه إن علمي برشيديس كو مشغوش قراءة أخرين أديك أد أخرينيس وإقراء أخرين أدك أخرينيس إقراء ضد أخرين هذا ضد أخرين ومطالعة مطالعة طالعانيس ما تفيرنيس أتكو watadabburan waaba kanba aad ku fakarayso marka mutaalacanaysay tadabbur fiirfiirin aad ku fakarayso wa xifdan asagoo dhanba kor ka qabata cilmiga ina shaygan xifdiso aad isku daydo wa baxtan inaad baarto baaris aad baarayso waxaas oo dhan waqtigaaday ku mashquul cilmigaas ku leeyahay adoo akrinayo adoo dad akrinayo mutaalaca samaynayo tadabbur iyo fiirfiiro xifdin asaga dhanbaa korka qabanayso iyo baxti baarisa ah. laa siyamaa weliba kuma kumaba sii jirto wey matal male kumaba jirto fii awqaati sharki shabaab dhallinyaronimadaada markay cusub tahay wakhtiyadeeda sharkiga waa cusaybkii wa markii dhallinyaronimadaada ay cusub tahay maba kusii jirtaba maxaa yeele fahmada wakhtiga ay joogto oo dadaalka uu jiro caafimaadka jiro dhallinyarada wuu noo keeni doonaa gabayo uu yani qof markuu duqoobo qaabka uu noqon doono shiikha ka warrami doono intaa dhalinta yarta dhallinyarada cusub tahayo iyo muqtabali lcumri cumrigaada bilowgiisa marka cumrigaada bilow yahay inaad ku dadaashid baa lagaa marka intaa yar tahay kumaba sii jirto cumrigaadana uu bilowga yahay wey wamacdani alcaafiya caafimaadkaada يعني وقتيسا weeye macdinka asal waa godka la yiraahdaa yani meesha macaadinta laga qoto iyo wax la midka macna asal loo jeeda caafiyadaada markay aad haysato asal ay kugu nagitahay caafimaad qabto qof jirna wax baran kara maya macdan العافية waqtigeeda wax baro فاغتنم كفائديس أرضيه هذه الفرصة فرصة الغالية سريس قاليه وركفائديس cumriga markaad dhalinyaro tahay caafimaad haysato yani waxa weye fursaqaadiyo fursa in qofka ka faa'idaysto u baahan wey maxaad uga faa'idaysan litanaala inaad gaarto rutab alcilmi alcaaliya darajooyinka cilmiga uu leeyahay sarsareeyo rutab alcilmi cilmiga darajooyinkiisii alcaaliyata ee sarraysay rutabtii sarraysay ilaa aad gaart si aad u gaarto fursaddaa ka faa'idayso fa inahaa shabaabnimadii waxa weeye waqtu jamci alqalbi waqtiga oo qalbigaagu urursan yahay qalbigaagu urursan yahay oo wuxuu diyaar u yahay wax walba qabto wax walba inuu xifdiyo qalbigaagu diyaar u yahay wajtimaac alfikri wa waqti ijtimaac alfikri fakarkaada marka uu kulansan yahay weeyaan tafkiirkaada iyo fahmigaada iyo kulli marka ay diyaarka yihiin waa waqtiga dhalinyarada ka faa'iideysan sababtuna waa maxay liqillati shawaaqili horta qofka markuu dhalinyar yahay yani shaqo badan ma laha liqillati shawaaqil shuqulkaada yaraantiisa darteed shawaaqil ku haysato male aabba ma aadan noqon reer ma aadan guursanin caruur ma aadan dhalin mas-uuliyad ma aadan qaadin nin yar baa tahay baro marka intaad firaaqada tahay liqilati shawaaqili ayayna arintaa u tahay shuqulkaada yaraantii iyo wasawaarifi waxa kaa jeedinayo can iltizaamaati alxayaati yani sawaariifta waxa cilmiga kaa leexinayo iltizaamaat alxayaa nolosha waxay iyo watarausi madaxtinimo yani yaraanteed ay yar tahay wey iyo walikhifati dahri dhabarkaaga fudeydkiisa iyo walciyaali caruur aadan haynin ciyaalkii oo dhabarkaada ka fuduudiyaan mas-uuliyad ma aadan qaadin mas-uul ma tihidoo madax lagaama dhigin aabbo ma tihidoo reer ma dhaqaysin caruur ma haysidoo waalid ciyaal fara badanaad leedahay midna ma jiro marka sidaa darteed intaa yar tahay nin yahow wax baro saasuu yani sheikhu uuna leeyahay fursadda ka faa'iidayso dhallinyaraduu la hadlay waa furso wey markay ku soo dhaafto oo aada u qowdo baa berrito haddaadan hadda ka faa'iidaysan berri inaad sidii ninkii carabka shaacirka yidhi alaa layta shabaaba yacuudu yowman faukhbiruhu bima facala almashiiru inaad ku dhacdo yaysan kugu dhicin wuxuu leeyaha markuu duqoobo kadib dhallinyaronimada iyo hal maalin ii marka ka faa'iidayso cumriga cumar ibn khataab radi allahu canhu yani waxa weeyaan waxaa laga soo guuriyaa imaam daarimi oo soo guuriyaa ibn cabdilbar aimo far badan ay soo guuriyaan wuxuu dhihi jiray tafaqahuu qabla an tasuuduu intaydnan madax noqonin wax oo loo jeedo aabba intaadan noqonin mas ku dabagelin maxaa yeele markaa aabba noqoto oo xaas iyo mas-uuliyad yeelato waxaa ku sugayso waa waajib baa ku fuulay aabba aad noqotay masaariiftii xaaskan barashadeedii maskankeedii ilmahan waxay leeyihin takaaliiftooda waxbarashadooda dusha kaa saaran tahay orod inaad geshid weeyaan wadaadada waxay dhihi jireen waata soo marnay alcilmu madbuuxun bayna fakhdihi lmar ay dhahaan yani marka cilmiguba mar haddaad naag labadeed lugood dhex gasho khalaas cilmigii meeshaasa lagu gowracay bas waa hawl hawl hawl kala ku furmata markaas cilmigii barashadiisi waa kugu adkaanaysa weey marka qofku inuu dadaalo intuu yar yahay oo cilmiga ka faa'iideystaan wuxuu musannifku yiri qowlka shaacirkan ninkan gabiyaaga ayuu noo soo gooriyay ما للمعيل walilcawaali inamaa yascaa ilayhina alfariidu alfaaridu maa lilmuciili midka ciyaalka badani iyo walilcawaali darajooyinka sarsare maxaa iskaga dhaxeeya maxaa iska galay yani waxyaalaha sarsare iyo qof ciyaalla maxaa iska galay wey inamaa yascaa ilayhinna cawaalida waxaa u socday darajooyinka sarreeye waxa aado oo keliya alfariidu alfaaridu alwaxiidu almuwaxadu ninka keligii ah qofka keligii ood mas-uuliyad la soconi ayaad raadiyo darajadaasi ha noqoto cilmigoo la dalbo cilmigoo la raadiyo qofku markuu ciyaal badan leeyahay ma caruurtiibu iyo mas-uuliyaadkii takaaliiftii saarneed buu raadiyaa mise cilmiguu talbaayo u hijroodaayo baaraayo maarata waraa albixaar oo u aadaa ma samayn karo mas-uuliyad buu dayacaya marka maxaa iska galay buu leeyahay maa ayi shayin baa lilmuciili kii ciyaalka badnaa usugnaada oo ka dhaxeeya iyo welil cawaali darajooyinkii sarreeyey maxaa ka dhaxeeya wax ka dhaxeeya ma leh mar haddaa ciyaal badan tahay waxaa mas-uuliyaddaadu baad ku fuulaysa weyaan yaa raadiya marka cawaalida iyo manaasisha caaliga waxaa raadiya darajooyinka sare inamaa yascaa waxaa aado u socdo oo raadiya ilayhinna cawaalidaas waxaa raadiya alfariidu qofkii keligii ahaa alfaaridu oo keligii ah yani alfariid alfarid alwaxiid almuwaxad oo kale adoo yiro kale qof kaligii oo aan mas-uuliyad saarnayn ayaa talbado markuu talbado helaa saasaa loo jeedaa wey marka macnaheedu waxa weeye yani sheekh ibn cuthaymiin raxmatullah calayhi markuu sharxayo almuciil waxaa laa kaiir alciyaal saasuu kugu fasiraya qofkii ciyaalkiisu badan yahay alcawaalina jamcu caaliyatin buu ka dhigay almanaasil alcaaliya darajooyinka sarsare iska dheh sidaasoo kale weeye maxaa yeele wuxuu leeyay faida kaurat alciyaalu caruurta hadday bataan wakaurat almashaaqilu shuqulkaadana ou bato alhadka way ku mashquulin arintaas lan insaana bashar qofka bani aadamku waa bashar wataaqatu maxduuda awoodiisana waa wax kooban famaa dumta mutafariqan faltakun mutafaridan famaa kunta mutafariqan inta aad firaaqada leedahay faltakun mutafaridan mid keligiiya noqo waxbaro ta marka lagama qaadanaya buu leeyahay wala tadunna anna al-muallif yuriidu bihada alla tatlub al-iyal wa nikah yaani lagama qaadanayo hadalka musannifka uu yiri ha u malaynin ha u malaynin wala tadunna ha u malaynin anna al-muallif musannifka oo bakr abu zayda beedka markuu keenayo ama firaaqada ka faa'iideyso oo ku leeyahay yuriidu inuu u jeedo bihada warkaas uu la jeedo alla nikaax inaadan guursanin oo reer aadan yeelanin arintaa ma ahuna bal ina nikaaxa nikaaxa buu qad yakuunu min asbaab araaxa inuu noqdo baa la arkaa raaxada sababaheedii inuu noqdo idaa wufiqa alinsaanu fiihi markii la waafajiyo ilaahay uu sahlo wayusirad lahu loona fududeeyo imra'atu saalixa haween saalixada oo fiicano khayrka kugu kaalmaynayso markuu ilaahay ku waafajiyo waa gooni marka macnaheedu maaha caruurna ha dalbin reerna guursanine tabatul samee looma jeedo weeyaan waiyaaka wa ta'miira taswiifi calaa nafsik waiyaaka ay ixdar iska ilaali waan idiin kala digi iyo wa ta'miira taswiifi adiga iyo ta'miira taswiif sawfa saasaan yeeli doonaa inaa amiir ka dhigato ay madax kuu noqoto yani sawfa afcalu kada hadda kadib baan waxaan samayno taswiifaa la yidhahda waqtigaada inaad takhiiriso dib u dhigto tira maya shaqadan barri cilmiga barriyan dalbi doonaayo hadda xoogaa aska si faraaqad noqdo maya xoogaa u saa u leeda umrigu kugu tagay oday baaba noqotay marka wa iyaaka iska ilaali wa ta'miir at sawfa ina tiraahdo wax walba dib u dhigto dib u dhigidii inaad madax ka dhigato cala nafsiga naftaada madax uga dhigto oo aad ateecdo marka naftu kugu sheekayso ku haye bari waa sameyn doontaa may la tu'akhir amal al ila al sama wixii maanta aad qaban lahayd dib ha u dhigi barito qaba maanta waxa qaban karto fala tusawif hadibdhigin linafsika naftaada ha u dibdhigin oo oranin cilmiga waxaan baran doonaa bacda alfaraaqi min kada shaqada markaan ka soo faaruqo hadda shaqo adag baan ku jiraayo markaan shaqada ka soo faaruqo aan baran doonaa taasoo kale naftaada ha ugu sheekayni taasoo kale wey iyo wa bacda ataqaacudi min alcamali shaqada markaan ka fadhiisto taqaacud yani bension aan noqdo yani can alcamali haada markii aan duqoobo oo shaqada ka fariisto taqaacudka aan sameeyo taqaacudku waxa weeye qofka markuu shaqada ka shaqo ka fariisiga lagu sameeyo markuu da xoogaa gaaro ama 60 ama 70 uu joogo dawladaha qaar 60 markuu gaaro shaqada laga fariisiyo qofka waa daalay marka waqtigaas wax barana taqaacud marka 60 70 gaarto wax baran karta ha u dib dhigina hadda inta dhalinta yarta wax baro wahaa kala sidaas oo kale way arrinta bal bidar war degdeg oo u degdeg weyaan qabla an yasduqa intuusan rumoobin calayka adiga korkaaga qowlu abitaxaan alqayni ninka abutaxaan alqayni in la yidhaha hadalkiisa intuusan kugu rumoobin war degdegoo cilmiga talabkiisa u degdeg arintaa kadib muxuu yidhi abutaxaan alqayni labadan bayd buu noogu soo guuriyey xanatnii xaaniyaatu dahri xataa كأني خاتل أدنو لسيدي قصير الخطو يحسب من رآني ولست مقيدا أني بقيدي بحكا بحر بحر وافر سوما تقانين بحر وافر بحور الشعر وفرها جميل وفاعلة وفاعلة فعول بالد هذا حنتني حانية الدهر حتى kaanii khaatilun adnuu lisaydin saasoo kale loogu dhawaaq xanatnii yani waxaa isoo qalloocisay bu oday godtay markuu noqdo gabyahaya xanatnii waxaa isoo qalloocisay oo isoo goday xaaniyaatu dahri zamanka kuwiisa wax qalloociyo ayaa isoo qalloociyay dabaa iga dana timid w mar hadduu qofku nin dheerna yahay oo ow duqoobo sooma soo goto oo godanayo xataa kaanii mid gaadayo oo mid gaatamayo oo adnu lisaydin ogaar u dhawaanay nin ogaar gaadayo soo soo isma gaabiyo hoos inta isku dhigo ayuu ogaar gaada ogaarna gaadi maayo da'da ayuu ilaatay buu leeyahay sidii nin ogaar gaadayo kala noqday buu leeyahay qasiirul khatwi miday talaabtiisu gaaban tahay baa noqday yaxsabu ma talaabsan karo sida uu ordi jiray dhalinyarnimadu uma ordi karee talaabadii aayar baan hoos u dhigaya yaxsibu marraani yaxsibu wuxuu malaynaya man racaani aniga qofkii arkaahi wuxuu malaynayaa annii biqaydin yani annii fii qaydin inaan xarig ku xiran dabrana walastu muqayadan mid la xirana maaha <laughs> ma dabrani buu leeyahay mid dabran camal baa buu eka leeyahay sida u soconay marka kaasoo kale intuusan ninkaa warkiisa kugu rumoobin niyow haddaa dhalin yar tahay wax faa'iidayso soo nasiixo weyn maaha bani aadamku waad ogtihiin yani sheekh ibnu cuthaymiin aayadda uu noo keenayo fiiri maraxiluu maraa aayaddaa fi suurati ruum ku jirto allahu aladii khalaqakum min dacfin uma jacala min bacdi dacfin quwatan uma jacala min bacdi quwatan dacfan washayba yakhluqu maa yashaau walcaliimu lqadiir bani aadamka ilaahay markii hore wuxuu ka abuuray dacf biyahaas manidaa oo daciifa buu ilaahay ka abuuray markii la abuuray asagoo ilmo yaro daciifa buu soo baxay uma jacala min bacdi dacfin quwatan intuu yaryahay ilmaha soo daciif maaha sooma taag darda awood buu ilaahay siiyo dhallinyaronimo iyousi uma markuu iyo kahlinimuu tegey uma jacala min bacdi quwatin awooddaas kabacdina dacfan buu ka yeelay ku abuuray yani ayuu rabbi ku abuuray subxaana wa tacaala daciiftinimo iyo washaybatan duqnimo waa ka duqnimaad gaari weeyaan marka ka faa'iidayso nabilaahi zakariya hadalkiisii markuu ilaahay u sheeganaya dacfiga haysta rabbi inii wahana alcadmu minii washtacala alra'su shayba walam akun biducaa'ika rabbi shaqiya marka qofka intuusan noogin oo siddeetan sano markaa gaarto zuhayr ibn abi salma gabaygiisa muxuu ahaa mucallaqadiisa muxuu yidhi saimtu takaaliifa alxayaati waman yacish amaaniina xawlan laa abaa laka yasami yani maaragta wuxuu yidhi noloshaan ka daalay takaaliifu alxayaa baan ka daalay buuri wuxuu yidhi qofkii sideean sano gaaro laa abaa laka aabbala-aan ha kugu dhacde waan noogayaabui qofkaas nolosha xiyaatada waa ka daala waa dhacaysa marka dambe marka waxa la rabaa intaysan arintani kugu waxa isma inaad dalaashid ka hor xanatani waxa isoo qalloociso igoday xaaniyatu dahri zabanka kuwiisa wax qalloociyo hatta kaani aniga aan la mid noqdo khaatil mid ugaar gaadayo adnu dhawaanayo lisayd mid gaatamayo adnu u dhawaanayo lisayd ugaar inuu qabsado doonayo ayaa yaani aan la mid noqdo weeyaan قصير الخطا ان هي تلابدي اسميده غابنتا يحسب من رآني قفكي اركو اي ملينيو اني بقيد ان انحرك كسغنا اني في قيد ولست مقيدا مقيدا من الحرنا انا حين وقال أسامة بن منقذ شيخ كليته هذا هذا الكلو حكم نوغ سو غورنا او غبايا ويا من الثمانين عاث الضعف في جسدي وساءني ضعف رجلي والضراب يدي إذا كتبت فخطي خط مضطرب كخط مرتعش الكفين مرتعدي فاعجب لضعف يدي عن حملها قلما من بعد حمل القنا في لبة الأسد فقل لمن يتمنى طول مدته هذه عواقب طول العمر والمدد هذا هذا هذا حكمه بدن بحر كان بحر كيس بحر بسيط بل هذا وتخن إن البسيط لديه يسد الأمل مستفعل فاعل مستفعل فاعل بل هذا ساسل مستفعل فاعل مستفعل فاعل مستفعل فاعل مستفعل فاعل بل هذا هذا في أهل هذه بردها وكلته من تذكر الجيران بذي سلم مزجت دمعا جرى من مغلة بدم بيت كل ألفه لكن لا مثل أفعالك تغنى الحمد لله لا أبغي به بدلا حمدا يبلغ من رضوانه الأمل بحر بسيطة كتبت بدك هي لغو ألفاوية مع الثمانين سيديتا جركي معي مركا سيديتا سنة قاري عاث الضعف تبريرذي با وحي فسادسي في جسدي jirkayga way fasaadisay sideetan sano markaan gaaray baa tabaryaridii dacfigii jirkayga uu fasaaday wasaaanii waxaa ixumo geliyey umrixumo geliyey dacfu rijlii lugtayda taagyaraanteedii taagdaradeedii lugtayda taagdaradeedii iyo wadiraabu yadii gacantayda dhaqdhaqaaqeedii dhaqdhaqaaq jarayntii mar hadduu siddeetan qofkii mana tallaabsan karo xoogii waa dhammaaday gacmihii baa iska jaraynaayo markaasuu yidhi idaa katabtu markaan inaan wax qoro damco fa khatii aniga qoraalkaygu waxa weeye khatu mudaribin yani mid jaraynaayo qoraalkiiso kale saasuu leeyahy waa duqoobee soo maha gacantii qaladka maba qabsan kartaba saasuu jaraynaysa ka khati murtacishin yani mid la leemoonayo oo jarayna irticaashka waxaa layidhaha markuu saa saa qofka yidhahdo soo qof iska socdo soomaaliya jirrana waa yeelo saas laa ama xanuun keena ama da khadkayga qoraalkaygu wuxuu noqday buu yidhi ka khati murtacishin mid lulanayo oo gacantiisu ay jaraynayso murtacish ilkafayni labadiisa kafood labadii calacalood ay jaraynayaan murtacidin jaraynayo isku mid wey ama yani jarayn iyo dhaqdhaqaaq iyo maxaa tidhaahdaa gariir iyo waxaasoo dhanba irticaashka iyo irticaadka iyo itiraabka waa macaani isku wada dhowdhow weeyaan alirtiraabu walirticaashu walirticaadu kulli isku macno un weeyaan waa jarayn ama maartay gariir dhaqdhaqaaq lulasho wixii aad tiraahdo isku mid weeyaan facjab marka la yaabniyo bidacfi gacantayda taagdarideeda la yaab ay ka taag tahay can xamliha qaadisteedii qalaman qalam ay qaad qalam ma culays buu leeyahay qalam ay qaadee la jaraynaysa gacantii buu leeyahay min bacdi xamli lqanaa dhallinyaronimadiisu ka hadlaya warmaha markay qaadi jirtay gacantaydu oo weliba u qaadi jirtay fii lubbati alasadi libaaxa rubadiisa aan ku dhufan jiray waran asagoo xoog badan iyo waran inta qabtaba wuxuu la aadi jiray libada waxaa la rubadda halkaasaa la aan halkaa libaax ka gelin jirin waagaa saa ahaa kadib maantana qalin ma qaadi kara buu leey marna saasaan ahaa xooggaasaan lahaa faqul waxaa tidhaahdaa buu yidhi liman yatamanaa qofka rajo ka qaba oo tamaninaya jeclaanaya tuula muddatihi cumrigiisa dhirarkiisa cumri dheer ilaahu cumrigeena dheere <laughs> maxaa naga dambeey maxay dhahan soomaalida ninkii ay geediyo dayso gabow aan daynin bayna gabow gabow hadduu ku helo khatar isaga laftiisa waxa waaye wa ardal cumr markaa gaarto nabi ilaahi maxamed waa ka magangeli jiray waman nucamirhu nunakisu fi lkhalqi afalaa tacqil nabigeenna wuxuu dhihi jiray allahuma inii acuudu bika min ardal lcumr cumriga kiisa liito halkaasaad markii ninkii dhammaayo odaga ahaayo talin jirayo khiyaarka ahaayo xoogga badnaayo ra'yigii caqliga badnaa baa saxaradii sarirta korkeeda looga qaadaya oo cunadii la siinayo oo la sasabaa sida ciyaarta loo sasabo alla sida loo qubaynayo yacni waa darajo liidata wey waa darajo ilaah laga magan galo weyaan marka faqul waxaa tira liman yatamanaa qofka jeclaanayo tuula mudatihi mudad cumrigiisa dheerdherkiisa jeclaanayo haadii cawaaqibu tuula alcumri waalmudadi haadii midaan cayga dhehaysato cawaaqibu tuuli lcumri cumriga dhirkiisa ciribtiisi waa saan iyo walmudadi mudada dheeraanteeda almudad jamcu muddatin waa yani mudda mudad lagu jamciyo zamanka dheeraantiisa mar haddaa cumriga kuu dheeraado saas baad gelaysa ilaa aqal inaad qaadi weyso gacantaada luumato fa idaa acmalta haddii aad shaqayso aniga aclamtu ii qor qofka nusqadeedoo kale aclamta buuii qoray calimo ma aha min camila buu ka yimid ficilku acmalta waay fain acmalta haddii aad ku shaqayso albidaara degdegaad intaad dhallin yar tahay aad ku dadaasho cilmigii shaqadiisii fa haadaa midkaas baa wuxuu noqoni camalkaas oo aad la degdegtay oo aad cilmiga baratay yaa shaahidul markhaati oo minka xaggaada ka ahaadaya muxuu yahay calaa annaka taxmilu inaad himadaada iyo qasadkaada weyninkiisa ficilmi aad u leedahay bay kutusaysaa buuli shaahid marka adoo yar aad dadaalayso dadaalkaadaas aadan da'daada la sugin shawaaqishaada la sugin cilmiga baranayso kibarulhimmi ficilmi kibarulhimma ficilmi inaa leedahay ayay shaahidgii markhaati u tahay weyaan arrintaas saasay markhaati u tahay marka wuxuu kaa ilaalina ku leeyahay kasalka iska ilaali marna naftaada ha ka yeelin yacni kaslaannimada iska dhaaf oo waxaad samaysaa dadaal cilmiga jiddi iyo ijtihaad la imow ijmaamu nafsi nafta u raaxaynteedii ayuu hadda inta xoogaa ka sheekaynay macnaha markuu dadaalkii ku soo faray bani aadamku wuu daalaya daciifa marka xoogaa yaroo nasashaa inuu helo oo u baahan yahay nasashadiibu kuu sheegi ijmaamu nafsi nafta u raaxaynteedii yani markaad tidhaahdaa ajama alinsaanu walfarasu markaad tidhaahdaa يعني أجم الإنسان والفرس وحول إذا استراح وذهب إعياؤه مركو قفك الراحيسته oo noogaada uu tago daalkii ka baxo ayaa la yiraahdaa ajamal insaan insaanku waa raaxaysto oo istiraaxay xogaa raaxo qaatay way ijmaamka marka waa raaxadaas way ijmaamu nafsi naftu raaxayntii marka maanta dhan talab ilmiga ku jirtay saacad yar qaado xogaa yar naf baartay balkan nafsu ud aado min waqtia adiga waqtigaaga waxaad ka qaadataa suwaycaatin waa takiiru saacati saacad oo suwayca lagu takiiriye w saacaday yar ka aado xoogaa yar maaha cumrigaado dhan ha siinin raaxada wax yar saacadaha suwaycaad saacadaha yarka ahoo tajummu aad u raaxaynayso nafsaka naftaada maxaad ugu raaxayni fii riyaad alcilmi iyada lafteeda riyad waa jamcu rawdatin rawda riyad lagu jamciya riyad alilmi ilmiga beeraha uu leeyahay yani ilmiga beer la daaqayo oo kala laga dhigay bad ku raaxaysanaysa ama meel jardiina ah oo maaragtay meel maxaa la yiraahdaa eh, xadiiqa ah oo qofka uu ku raaxaysanayo kale xogaa ku qaada riyad alilmi maxaad ka qaadani yani min kutub almuhaadaraat kutubaha kale maadaama kitaab aad darsiisay sunankii saxiixaynkii tafasiirtii luqadii waxbaad waday cilmigaad ku mashquulsanaya markaanoo kale xoogaa kutubta muxaadaraadka oo aqaafada yani muxaadaraad oo loo jeedo aaqaafat alcaama aqaafat alcaama waxaa layidhahda alculuum walmacaati muxaadarooyinka kutubtoodii oo ahaa aaqaafat alcaama yani alculuum walmacaarif walfunuun fanniyaashaa kale xoogaa ku raaxayso oo kitaabo kale iska soo qaada balnaso xoogaa ku naso maxaa yeele faina alquluuba quluubtii wuxuu leeyahay yurawaxu canhaa waa loo raaxeeyaa saacatan saaca xoogaa xoogaa waqti waqti saacatan saaca yani waqti waqti mar mar cilmiga ku mashquulsan tahay xoogaa yar fursadeeda ka raaxaysatid waa وفي المأثور هذا الكل سوغوريي عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه علي بن أبي طالب أمير المؤمنين إلهي كرد النقدين اللي سوغوريي أنه قال إنه يري أجموا هذه القلوب أجموا الراحية هذه القلوب لا لابها أو كوان أهو بني آدم كجراي قلوبتي الراحية وابتغوا لها الطلبة أو للرادية طرائف الحكمة xikmada kuweeda qariifka ah la yaab kale ajiibka ah la raadiyo fa innaha maxayil qulubti tamallu waydali kama tamad kama tamallu al-abdan sida jirka uu daalo kale soo jirkaada marka socodkaada bayso orodi soo daali maayo qalbiguna hada intaas aad wax ku xifdinayso ku weeleenayso uu daalayay xogaa yar u raaxay nasasho yar siiso xogaa ka naso وقال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله شيخ الإسلام ابن تيمية وحو إلى الله حريسته رحمه الله تعالى في حكمة النهي مركو كهدلي في حكمة النهي ريبستي عن التطوع صلاة التطوع في مطلق الأوقات yani salaada taawuca ahoo yani salaadaha sunnada mutlaqa ah awqaada nahyiga ah markuu xikmada laga reebay uu ka hadlayay soo saddex waqti ha tukanin nalama odhanin markay qoraxda soo baxayso xataa tartafica ilaa qadri rumxi ilaa ay soo kor noqoto qoraxda markay soo baxdo yaan la tukanin salaad aan sabab lahayn waana la ka yaan la tukanin lannahaa waxay ku dhacaysaa bayna qarnay shaytaan waana la ka reebay markay bartamaha ay qoraxda ku aadan tahayna yaan ayadana yani maaragtay ilaa zawaalka laga gaaro yaan la tukanin salaaddaa sabab lahayn laakiin salaaddii sabab leh waa la tukan karaa si axaadiista loo jamciyo salaaddii sabab leh waa la tukan karaa sidaa darteed sababaha waqtiga nahyiga waqtigaas loo reebay salaad mutlaqa inaad tukataahi waxa weeye wuxuu leeyahay markuu sheikhu ka hadlayay bal fi nahyi reebistii canhu can tatawuci salaadii sunnada sunna yani waxaa loo jeedaa atatawuc almutlaq midka aan sababka lahayn la iska reebaahay dhexdiisa waxaa ku sugan oo bacd alawqaati awqaadda qaarkeedii waa waqtiga qoraxa soo dhalata bartamaha markay dhacayso bartamaha markay joogtay markay dhacayso waxaa dhexdiisa nahyiga ku sugan masaalix u qara masaalix kale hore loo sheegay laakiin kuwa kale ku jiro oo waa maxay min ijmaam an-nufus nafafiyalkii oo loo raaxeeyo istiraaxo yar la siiyo bacd al-awqat waqtiyada qaarkood loo raaxeeyo maxaa looga raaxeynaya min thiqal al-ibada ibada culeyskeedii baa looga raaxeynaya taa darteeda ku jirta xikmadaasaba ku jirto istiraaxo inuu nufuusta ay hesho kamaa yujannu sida qofka loogu raaxeeyo binawmi yani maaragtay hurdadii iyo waayrihi hurdada waxaan ahaynba sida loogu raaxeeyo oo jasadkii iyo nufuusta ay hurdada waa ku raaxaysta qofka maanta o wareegayo daalan yahay oo shaqo ku jiro xogaaga uu seexdo istiraaxo jirkiisii helaa saasoo kalebaa marka naftana ijmaam in la sii xagga cibaadaadka ayaa loo sameeye buu leey markaasuu walihaada qaala sidaa darteed baa mucaad ibni jabal saxaabigii baa wuxuu yidhi mucaad ibni jabal radi allahu canhu inii la axtasibu nawmatii kama axtasibu qawmatii habeenkii uu istaagaa salaatuleylu tukanaa qayb ka midna waa saxdaa buu leeyay inii anigu la axtasibu waan ajar guranayaa nawmatii baan ilaahay ajar ka weydiisanay hurdadeyda ayaan ilaahay ajar ka weydiisanay kama ahtasibu sida aan uga hurd yaani aan ajar uga weydiisanay allah qawmati istaagayga salaada aan taaganahay marka salaada u taaganahay soo ajar ilaahay ma weydiisanay saaso kala hurdadiina ihtisaab ayuu qofka muuminka xisaabi u galayso cibaado ayay noqonaysaa marka niyada saalixa uu leeyahay وقال وحوير ابن تيميه هذا الكسي وتهدنا مركله وحوير بل قد قيل وحذا اللي يربا إن من جملة حكمة النهي reebista oo salaadii taawuca ahayd la reebay xikmadeeda duuduubkeedaba waxaaba ka mida buu yidhi can taawuci annahyi reebistii can taawuci almutlaqi sunnadii mutlaqa ahaydoo biduun sabab ka ahayd fii bacdi alawqaati waqtiyada qaarkee saddexdaa waqtiyo aan soo sheegnay la reebaahi waxaaba dhexdeed yani jumladeedii ka mida ijmaama nufuusi nufuustii oo loo raaxeeyo fii waqti nahyi waqtiga nahyiga lafteeda in la raaxaystaba ku sugan iska daa naftaada u raaxay maxaa ugu raaxaynayna litanshata lisalaati salaada duhurki subhi salaad subaxa tukatay ha tukana lagu ila duhurki leega litanshata si aad ugu nashaad u hesho lisalaati salaadi aad ugu hesho subhi ba salaad subaxa tukatay naso salaad kale ha ilaa qoraxda ka kor noqoto duxadii iyo wixii la midka waa lagu markaas zawaalka ha tukanin ilaa duhurkii aad xoogaa nashaaq u hesho saasoo kale yani litanshaba inaad firfircooni u hesho lisalaati salaadii fainahaa maxaa yeelay tambasitu yani tafraxu nufuustii fainahaa nufuustii tambasitu way farxi farax bay sameyn imbisaat waa yani alfarax wey ilaa maa kaanat mamnuucatan minhu wixii laga reebay ilaa maa shay kaanat ay ahayd mamnuucatan minhu mid laga reebay ayay yani ku faraxdaa wa tanshatu nashaad bay u heshaa lisalaati salaadiina bacda raaxati raaxadii daraaddeedna way u heshaa wallahu aclam xikmada marka sheekh ibnu cuthaymiin raxmatullahi calayhi markuu uu arrintan sharxayo wuxuu leeyahay xikmada loo reebay salaada awqaadaa saddexdaa waqti loo reebay yani wuxuu leey waa xikma abiiciya waay waana siduu nebigu sheegay calayhi salaatu wasalaam wuxuu rasuulku yiri calayhi salaatu wasalaam xadiidka imaam muslim abu abu umaamat albahili ayaa yani maaragtay oo warinayay can camr ibni cabasa wuxuu xadiid dheer buu ahaa wuxuu rasuulku yidhi ina ashamsa idaa alacat fa inaha tatlucu bayna qarni shayaani qoraxda markay soo baxayso shaydaan labadiisa geesay kasoo dhexbaxaysaa waxiina idin wakhtigaas bay yasjudu laha alkufaaru qoraxda markay soo baxdo ayay gaalada u sujuudaan kuwa qoraxda caabudo وكذلك إذا غربت مركي دعي سنة يسجدون لها قالوا سجودي جرتي أنك مركي قالوا إنا خلافنا الربع وقت يدي تاسو كلابا كمي أهوي marka istiqbaalkaas yaani markay dhalanaysana istiqbaalkeeda qoraxda soo baxda u sujuudaan markay dhacaysana widaacan bay ugu sujuudaan weeyaan ama xikmatu zawal waqtiga zawaalka wuxuu leeyahay ama waqti zawali ama waqti zawali fain alhikmata fihi an alwaqt allati tusajjalu fihi jahannam yani xikmada bartamaha markay joogtaa yaa la tukanin salaad mudlaqa la yiri waa waqtiga jahannama la kululeeyo way aad u kulushahay marka sidaa darteed oo marka qoraxda markay aad u kululaato fayartahiq an-nafsu fayartahiq an-nafsa nafti aw halal min at-ta'ab wa min al-harr yani hay inuu ka haleelo weya marka arimahaasba xikmooyinkaasa ku jira buu leey walihaada sidaa darteed kaanat alcutalu kaanat waxay ahayd alcutalu fasaxyada cutlada alusbuuciyatu usbuuciga ahayd usbuuca laysi siiya litulaabi ardada oo fasax la siiyahay muntashiratan mid faaftay bay ahayd mundu amadin baciidin ay mundu zamanin tawiilin muddo dheer muddo fog dadkii hore dadka ma fasaxa usbuuciga markay duruus ku jiraan waqti fasaxa la siin jiray وكان الأغلب فسح انتي سبدا فيها في العطلة وحو أها يوم الجمعة وعصر الخميس ما انت جمعة وكان غفك انه عطلقاته ودروستي عشرة وحرنا وكنسته iyo casarka khamiista wixii bacd asr taasoo kale waa bacd dadka qaar kamid ah وعند بعضهم dadka qaar koodna يوم الثلاثاء maalinta talaadada ah iyo wa yowmu linayn labadaa maalmood isku xijinaya talaadada iyo isniinta oo usbuuca bartamihiisa ah ee fasax qaadanaya wa fii ciiday alfitri waladxa ciidulfidriga iyo ciiduladxahana fasaxay qaadan jireen fii yowmin maalin min yowmin maalin laga soo bilaabo ilaa alaaata ayaami ciidda markay timaado maalin ilaa saddex maalmood wahaakadaa sidaas lagu socon jirta guri yani bilaadda muslimiinta inta badan maalinka khamiista nisfu nahaara la shaqaystaa jumcadana dadku way nasaa cudli qaataan ardayda iyo waa la fasaxaa taasoo kale waa la sameeya gaaladan waad aragteen sabtida iyo axadday qaataan kufaar yani maaragtay ayaguna leeyihiin sabti iyo axad maalinta sabtida nisfu nahaar ilaa maalinta ama isku wada daran marka xoogaa insaanka fasaxu u baahan yahay culamada marka qaar laba maalmood isku xijiyaan yowm alkhamiis nuskeeda iyo jamcada isniin iyo talaado dad baa isku xijina siduu shiiku noo sheegay laakiin sheekh ibnu cuthaymiin wuxuu leeyahay isaga shiikhiisa cabdiraxmaan ibn naasir sacdi ayaa shiikh u wuxuu leeyahay fasaxa wuxuu nooga dhigi jiray maalinta jumcaha ah iyo maalinta talaadada ah sababta wuxuu leeyahay laba maalmood isku xigta hadday ardada fasaxa qaataan wax badan iloobi karaan sidaysa marka wuu iloobay usbuucan jumcadii buu qaatay duruustii sabtidii axadda iyo isniinta ha qaato talaadada ha nasto arbaco khamiis ha qaato jumcaha ha nasto saas kale yani labada maalmo saasuu noogu kala bedeli jiray buuli adig waxun yani maarata qofka inuu ruqsooyinka iska qaato waa loo baahan yaha wy wanajidu waxaan helaynaa daalika arrinkaa cutladaasi fasaxyadaasi kutubta qortay buu tirinaya fasaxa in dadka in waqti la siiyo kutubihii ka hadlay wanajidu daalika waxaan helaynaa fii kutubi aadaabi fii kutubi aadaabi tacliimi yani fii kutubi aadaabi tacliimi waxbarashada aadaabteeda kutubta ka hadasha dhexdeeda baan fasaxaasi ka helina wafi siyari kutubta taariikhdana iyo siirooyinka ka hadlana tawaariikhdana waa ka helinaa buuli waminhu yani waxaa ka mida shayga madkuurkan oo kutubtan waxaan qorta ihi calaa sabiili miaal yani tusaale ahaan waa laa cala sabiili lxasri maaha inaan kuu soo koobayo tusaale ahaan baan kuu siini weyaan waxaa ka mida aadaab lmucallimiin oo li suxnuun sheekh la yiraahdo awliya safxadaas uu kaaga sheegay 104 ayad ka helaysa kitaabka daahasho والرساله المفصله كتاب رساله مفصله او قابسي اوليه للقابسي isaguna safxada uu ku qoray 135 ila 730 137 ayuu ku qorantay wa shaqaa'iq nu'maniya isaguna safxadiisa 120 safxada 20 hada kitaabka hayso anhu ayuu yidhi fii abjad culuum kitaabka abjad culuum la yidhaahdo mujaladkiisa koobaad ilaa axadaas ayaad ka helaysaa wa kitaabu alaysa sulxu biqariibin kitaabkaas magaciisa la alaysa sulxu biqariibin subxi miyoona dhoweyn walo taahir ibn cashuur sheekha taahir ibn cashuur uu leeyahayna isagina waad ka helaysaa wafataawa rashiid rida rashiid rida fataawadiisi baad ka heli oo asagana fataawadiisa waa 1212 ay fataawadiisa ku qoranta ومعجم البلدان ويقوت الحمو أوليه مجلد كصدحات بقول يلا أيات هليسة وفتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ويسجنا يعني أكيه ليسو مجلد كشان لباتنات صدح بقوليه يعني ما رتي صدح meelaas ku qoraya kutubaas ka heli doontaa buu leeyahay hada wabillahi tawfiiq sallallahu wasallam ala nabiyina muhammadin ala